الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام wuxuu ku saabsan yahay alaswaaqu suuqaqii alatii kaanat fi ljaahiliya xilligii jaahiliyada islaamka ka hor suuqaqii la isticmaali jiray ee gaaladu ay wax ku kala gadan jirtay suuqaqaas oo fatabaayaca bihaa ay wax ku kala gateen annaasu dadku fi lislaami islaamka dhexdiisa yacni suuqaqa ay gaaladu leeyihiin in muslimiinta wax ka gadan karaan beeca iyo siigadashada iyo shiraha waxaa la yidhaahdo mucaamalaadkaas muslim iyo gaalba way dhex mari karaan waxba dhibaata a ah ma laha keli a shareecadu waxay habeysay oy tahdiibisay oo ilaalisay beeca shuruudiisa loo shardiyey in la ilaaliyo oo laga dhowro waxyaalaha muxaramaadka haddii uunan kishi iyo khayaama iyo riba waxyaalaha buyuucda xarimtaba ayna meesha ku jirin asal ahaan beecu waa bannaan yahay muslim iyo gaalla way tacaamuli karaan suuqaqoodana waxbaa laga gadan karaa waxay gadanayaan unbaa la fiirinaya oo sharcigeena dee xarimay hilib doofaar buu gadaa khamruu gadaa gaalkii maalan xariir buu raggii ay isticmaalayaan dahabkii baa raggii gadanaya oo isticmaalaya waxyaalaha shareecadeenna waa diiday laakiin wixii bannaan oo mucaamalaad ah suuqaqooda ahaataya iyo ayaga naftirkooda si toosa looga tacaamula ahaatayaaba intaba dhibaato ma rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa ninkii gaalada ahaa mushriga ahaa ka gatay rasuulka neef ari u ka gatay calayhi salaatu wasalaam neef ari u ka iibsaday mid kalena wuxuu ka daynsaday raashin caruurtiisa iyo ciddiisa uu keensaday rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam mucaamalada marka wax dhibaataa ma laha qaala xadaanaa caliy bna cabdillaahi almadini qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata bn abi cimraan alhilaali can camar ibnu dinaar can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas ibni cabdilmuطalib sanadku waa musalsal makiyiin reer maka wey radia allahu canhumaa qaala cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi kaanad cukaadu cukaado wuxuu ahaa iyo wamajana meesha majano la yidhaahdo wadulmajaazi iyo dulmajaaz waa saddex meel aswaaqan suuqaq bay ahaayeen fi ljaahiliyati jaahiliyadii wixii islaamka ka horreeyey baa jaahiliya la yihahdaa suuq oo ay dadku wax ku kala gataan bayaan jirta falamaa kaana alislaamu markuu islaamka imaaday ta'ahamuu waxay dembi u arkeen min atijaarati in lagu beecsharaysto fiihaa suuqaqaasi faanzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey laysa calaykum junaax korkiina wax dembiha ma ahaanin fii mawaasimi alxaji xajka owqaaddiisa iyo xilliyihiisa iyo kulankiisa inaad wax kala gadataan an tabtaquu fadlan min rabbikum qara'a ibnu cabaas baa kadaasaa u akhriyey fii mawaasim alxaji buu u akhriyey qiro shaada weeyaan laakiin macnahuna uu tafsiir yahay waana lagu camal falayaayo waa lagu dhaqmayaa lanna marka ugu yar waa tafsiir nabi sala allahu alayh waaalih wasalam fii mawaasic min marka in suuqaqoodii wax laga gato oo laga iibsado suuqna way u ahayd meel ashcaarta iyo gabayada iyo waxa ay isdhaafsadaanna way ahaan jirta gabayadii iyo waxyaalihii ay isdhaafsan jireenna waxba dhibaato male in lasoo guuriyo oo laga sheekaysto oo mararka qaar laisxasuusiyo oo wixii khalad ahaana lala yaabo oo la inkiro wixii wanaagana laga qato nabiga calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiix markii salaada subax uu tukado ayaa saxaabadiisa wuxuu dhihi jiray wuu soo qaabili jiray ru'yada iyo weydiin jiray mararka qaarkood waa iskala sheekaysan jiray saxaabada markaas waxay ka sheekaysan jireen waxyaalihii jaahiliyada dhacay masaajid dhexdiis ayaa lagu sheekaysanaya markaasay fayadxakuun wayatabasamu rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ayagana waa qoslayaan waxay soo mareen ee suqaqooda ka dhici jiray ee cibaadaadkooda iyo duquusaadka waxay samaynayaan ka dhici jiray ee mucaamalaadii dhaqan xumo ahaa wixii baa laga sheekaysanaya markaasay qoslayaan oy daadanayaan nabigana waa muusan jiray sala allahu alayh waalih wasalam ma inkiraynin dhibaato male marka taasoo kale weeyaan oo beecihii iyo shirahii iyo mucaamaladeena waxba dhib male baabu shiraa ibili wuxuu ku saabsan yahay geel in la iibsado alhiyim shiraa ibili lhayim geela cudurka huyaamka la yihahdo qaba aw ilajrabi ama ajrabka ah ajramkuna waxa weeyaan waa cadhada marka labadaasi waa laba shay iyo ma waa shay iyo laasimkiisi shay iyo ahartiisi iyo amaradiisi wey alajrabka asala oo magaca cudurkaasi markuu ku dhaco geela cadhada uu ku dhaco oo jidhkii uu xanuunkaa qabto waxaa ka dhalanaya kuleel neefki waa kululaanaya oom badan baa ka dhalanaya huyaan baa ku dhici marka hunguriyuyuq biyihii oo intuu cabo oo cabo oo cabo uuna ka dargaynin ilaa laga qabta mooyane in laga qabto laga celiya mooyane biyuhu suu iskugu wado oo iskugu wado yuuna kaba dargayninba marka cudurnaas huyaamkaa ayaa ku dhacaya marka geel noocaasahoo cudurkaa galay oo intuu cadhadaas ay ku dhacday ajrabkaas uu ku dhacay qaarkood waxay leeyihin waxaa la marin jiray baa la yidhaahdo qutraan oo daamur baa la marini xaraaradii marka daamurkaas iyo cadhadii oo gudaha kaga jirta kuleelkaasa wuxuu keeni in biyo badan ay cabaan ayaa ka dhalanaysa marka alhiyam geedka maarata geelka hoyaamka qaba fashaaribuuna shurb alhiyam baa ku ilahay lehy subxana wa tacaala geel cudurkaa ku dhacay oon dhargeynin oo kale siisii u cabaayaan geelaasi oo la kala gato wuxuu ka wadaa musanifka waxaa la kala iibsanaya ee ceebta leh haddii ceebtii laisku sheego oo qofkii mushtariga ahaa ay soo gadanaya isagoo ku og uu sidaa ku raadli noqdo saxal baycu beyci waa saxaya saasay ku kala gadan karaan waxba dhibaato male haddii laisku sheegi waayo oo loo qariyana lilmushtari khiyaar qofkii mushtariga wax soo gatay wuxuu leeyahay khiyaar buu leeyahay waa ka noqon karaa waa iska celin karaa way u banaan tahay alhaa'im almukhaalifu lilqasdi maqsuudkii waxaa khilaafsan oo dhan baa la dhaafay kuli shay shay walbaba wixii maqsuudkiisi iyo asalkiisi iyo sidii wanaagsaneed khilaafay yaa haayim la yihahdaa marka in hayimkaasi haayimka uu hayimta ka soo baxayna waa isku hayaa oo way kala duwan yihin bay leeyihin ishtiqaaqa labadaa lafdi xadaanaa caliyu bnu cabd illaahi qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata qaala abara qaala wuxuu yihi qaala camrun camr baa wuxuu yihi camr ibnu dinaar weeyaane kaana wuxuu ahaa hunaa meeshan rajulu nin baa joogi jira ismuhu magaciisu nawaasu nawaas la yihaahdo nin nawaas la yihahdaa joogi jiray wa kaanat cindahu agtiisa ibilun geel buu lahaa geelkaasoo hiyamun cudurkaas qaba cadhada iyo biyaha uu ka dhargeynin qaba fadahaba ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma ayaa tegey suuqii buu aaday fashtaraa wuxuu soo gatay tilkal ibila geelaas cudurka qaba ayuu soo iibsaday min shariikin ninay shirkad yihiin lahu nawaaskii nawaaskaas ibnu samcaan ninay ay maarata shirkad yihiin oo geelaas la lahaayeen ayuu intu u ka soo gatay ah, nawaaskaasu ka iibsanaya cabdullahi ibn cumar ka soo gadanaya nawaasku ibnu cumar ma yaqaano ibnu samcaanku saxaabi bu ahaayo waa mid kale marka nawaas bu nawaas ninay shirkad yihiin cabdullahi ibn cumar baa ka soo gadanaya fajaaa ilayhi waxaa u yimid jaaa ilayhi shariikuhu shariigiisi baa u yimid kii wax gatay ee shariiga nawaas u ahaa ayaa nawaaska u imaaday faqaala wuxuu ku yidhi bicnaa waxaan maanta gadnay tilka libila geeli waan iibinay faqaala wuxuu yidhi nawaas minman bactaha yaad ka gaday faqaala wuxuu yidhi min shaykhin kada wa kada nin sheekh oo sidaa iyo sidaa isaa tilmaamuu sheegay faqaala waa gartay marka nawaas ninkaa inuu yahay ibnu cumar neefka ceebaysan ee geela ceebta qaba cabada qaba laga gaday fa markaas wuxuu yihi wayxaka ayuu yidhi waa canaantay war inka arme daaka wallahi baan ku dhaartay ibnu cumar wey waa cabdullahi ibnu cumar faqiihigii saxaabada muxadidkii saxaabada caalimkii saxaabada weeyaan radia allahu canhu wa ardaah fa markaasuu u yimid nawaasoo marka ordaayaa cabdullahi ibn cumar u yimid faqaala wuxuu ku yidhi asagoo cudurdaaranay ina shariigiin ninkaan shirkada aheen yaa baacaka ibilan geelkaa gaday hiyaaman cudurkaa hiyaamkaa qaba ee guryuuqa walam yacrufka kumana garanayn inaad adiga tahayna kuma aqoonin faqaala wuxuu yidhi fastaqaha marka kaxaysa haddii haddaad geel cadhaysan oo cudur qaba iga gateen geeli wakaasa kaxaysuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaaladaa waxaa wata camar ibnu dinaar falamaa dahaba markuu damcay oo uu tegey nawaas yastaaquhaa geeli inuu rogtoo ceshado faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi dacaa iska taa istidraag waa ka soo noqda wuxuu yidhi iska dhaaf radinaa waa raalli ku nahay biqadaa'i rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam qadihii nabigaa raalli ku nahay geelkan cuduran cudurkiisa iyo maarata jiradan uu qabo geeri kaleen ku dari lahaa inuu waxbaba dhibaynin qadihii nabiga calayh salaam oo ahaa laa cadwa ayaan aniga raalli ku ahay buu yidhi laa cadwa cudur laisku tallaabo oo laisku gudbiyo iyo cudurro laisku gudbiyo ma jirto ayuu rasuulku yihi sala allah alيh wasalam kaasaan raalli ku ahaye iska dhaaf buu yidhi halkaas way marka musanifka wuxuu deliishanayo geeri cudurka qabay qofkii gadanayey haddii loo sheego oo uu raalli ku noqdo waxba dhibaato inaan lahayn oo beec u ansaxay laakiin haddaan loo sheegin waa sidan wejka kale laga fahmaayo orad kaxaysuu yidhi haddaabaad ii sheegin kaxayso marka markii dambe ee beecu u dhacay buu ilan u sheegay marka hadduu raalli ku noqdona beeci waa ansaxaya hadduu diidana khiyaar buu leeyahy macnahu waa intaun laa cadwa xadiidkaasna dee waxaa loo daliishadaa masalada ku saabsan amraadda iyo cudurada iyo ismarinta cudurada laa cadwaadaasi xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam iyo waxaa iska hor imaanaya xadiid kale ou nabigu yihi fari min almajduum kamaa tafiru min alasad iyo laa tuuradu lmusixu bilmumradi geel jiran iyo geel caafimaadsan isku wadan aan lagu aroorinin iyo ninka juudaanka qaba iskaga carar saa libaax oga carara dheheed oga carar xadiistaas ayadana jirta xadiistaas ayadana jirta iyo weliba xadiista ku saabsan dhaacuunka iyo cudurada faafa ee af soomaaliga lagu yihahdo cudurada faafa saasayba ku dhahaanba yani inay faafaan baa laga garanaya laakiin nabiga calayh salaam yidhi haddii cudur daacuun yihahdo oo magaalo ka dhaco magaalada ha gelina idinka inugu dhacayna ha bixina waa karantiil karantiil wey cuduradaas in laisfaafiyaa la diidan yahay marka isma anfinayaan adilada marka laga hadlaayo adila almuctacaarad calayha nusuusta iscaariday daahirkooda ayaa loo soo miihaashadaa labadaas nas iyo adiladaasa loo soo qaataa jamac baa marka suuragalahoo waxaa weeyaan waxay aamini jireen cudurku sidiisaba inuu leeyahay saamayn iyo awood iyo qudro intuu ku baxo qof kale ku galo meeshaba mayna soo gelin jirin biqudrati illaahi iyo ilaahay qadihiisa iyo ilaahay baa ka dambeeya iyo ilaahay amuurtiisa mayna soo gelin jirin qadarullahi baana meesha socda walidalika xataa hadii lasdhex maro dadkao dhan dhamaan mahayan qaarun baa dhiman hargabkii qumad ku dhacaya kii ag fadhiyana ku dhici mahayo marka sababta ayada ah musabib bay leedahay musabib iyo sabab baa jira saa darteed waxaa weeyaan sabab way tahaye laakiin haddana maca dalika qudrada ilahay baa ka dambaysa subxaanahu wa tacaala sababtaa laakiin in laga dhowrsado oo taxadar la qaato ayadu laftirkeeda qadarka ka hor imaan mayso qadar ka hor imaan mayso oo acqilhaa wa tawakal cala allahi waa ka dhihi jir nabig alayh isalaatu wasalaam hashaada intaad dabrato ood ciqaalkeeda ku xidhato ilahna tala saaro sababtana la imow qadar alle iyo tawakulkiisana ku jir taasoo kale weeyaan samica sufyaanu camran sufyaan wuxuu maqlay camar buu maqlay riwaayada hore cali bnu madini wuxuu leeyahay qaala qaala camrun qaala qaala camrun tan dambana wuxuu ku leeyay samica sufyaanu camran marka wuxuu kuu sheegi rabaa in qaaladuna ay tahay laga fahmi karo waxaa laga fahmi karaa inuuna ka maql inuu ka maql baa laga fahmi karaa laakiin mudaakare iyo markay sheekha wax kaga qaadaan awixii la wada fadhiyo iyo sheekha u hadlo oo aan dersi markaa la diyaarinin qaalay iska dhahaan markii laakiin dersi uu yahay oo la dhegaysanayo simac baa la dhahaa samica sufyaanu camran waa ka maqlay ee qaaladaas shakigan gelinin tadliis meesha inuu ku jiro sheekh kale ku jira ayaad u malaynin samica waa ka maqlay waxaa xadiidka laga fahmayaa beeca shayga maciibka ee la gatay haddii uu baayicu u caddeeyo mushtariga uuna raalli ku noqdo inay asaxayso waxaa kale looga fahmayaa qofka weyn ee culummada ah ee odayga ah muxuu ahaa imaamka ah inay bannaan tahay xaajadiisii danihiisana u qumo oo suuqa wax ka gato oo iibsado oo waa kii rasuulkaba sala allahu alay wasalam oo sidaa yeelay waxaa laga qaadanayaa dulmiga nooc kasta oo ahaado in laga fogaado iyo qof kasta oo ahaado laa siyamaa alrajulu asaalix qofka saalixa wanaagsan in la dulmiyo waa kasii aq jiraa waa kasii aq jiraa saas darteed buu nawaa soo orday oo yidhi ibnu cumar baa dulmisay ayuu yidhi baabu wuxuu ku saabsan yahay bayci asilaaxi silaaxa iyo hubka in la gato fi lfitnati xilliga fitanta iyo wagayrihaa kayrkeed xukunkeeda muxuu yahay xilli fitna ay jirto hubka ma lakala gadan karaa maalan laba qabiil baa isku taagan hubbay isku aruursadeen oo qolo walba meel bay aad reer hubbay doonatay waa la maqlaa reer hubbay doonatay kuwa muslimiin ay hub ukala u doonanayaan oo kasoo gadanayaan waana la ogyahay reeber inay isku dhacsan yihiin ma laga iibsan karaa maya lagama gadan karo waxay soo gelaysaa tacaawun cala alimi waalcudwaan ilahina wuxu le walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan cadaawad iyo collaytan iyo dembi ha iskuu kaalmaynina waa in laga diido la joojiyaa oo hubka laga gadan laga qaadanaya wax allaale wixii tacaawun soo galaya lamid ah oo haddaad og tahay qofkan asaga ah inuu shaygan asagaa guribu guri baad leedahay guriga haddaad ka kirayso inuu dacaaro iyo macaasi iyo zino iyo ku samaynayaad ogta aniga kiradaydo maa qaada inaad tiraahdo maah maxaa munkar baa mesha lagu samaynaya waa inaad tirahdo dhaaf ah, haddaad munkar iyo macaasiya ku samaynayso zino ku samaynayso ama aad khamro ku samaynayso khamro lagu cabaayo xaaraan weya idhaafi guriga ugu dhexaada ma qaadan xaaraan cad inaad kula tacaamusha maaha gaalkaas waa la tacaamuli maadaama aanad wax cad oo xaaraan marka hadda ada ku haynin laakiin kii muslimkaa iyo kii gaalkaaba xaaraan haddii ku samaynayaan shayga aad lahayd inaad kula tacaawunto u sahasho ma banaan ma banaan gaarigaad lahayd waxaad aragtaa oo kuu muuqata in qaadkii lagu daldalaayo oo lagu raraayo oo keligii kor laga saarayo oo hoos laga guraayo ayaa aragtaa kuu muuqata walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan bay soo gelaysaa taas soo gelaysaa beerta aad lahayd baad og tahay in tufaaxan iyo babaygan iyo cambahan shirkado khamro sameeya ay kaa gadanayaan baad ogti oo si u wadaan ay factory masanac ay ku shubhayaan waad garanaysaa ayagoo khamraysana dadka dib logu soo celinayo walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan bay soo gelaysaa arrimaha marka waa sidaas wey laakiin haddii xilli aan fitna aan jirin qofkaada aad qof kale ka iibiso markaa waxba dhibaataa mala wey wa kariha cimraanu cimraan binu xusein wuxuu nacay baycahu silaaxa iyo hubka in la gado fi lfitnati fii zamani lfitna xilliga fitanta ay socoto oo hubkan isaga ah canaasir ijraami ah ayaa gadanaysa dadkay ku laynayaan ku dilayaan ama qabiil bay iskugu dilayaan ama afkaar kale ku dilayaan in laga iibiyo ma banaana xadiidka isaga ah afarta ibnu cimraanna ibnu ad ibnu cadi baa wasliyey fi lkaamil mawsuul isagoo ah xadaana cabdullahi bn maslama can malikin ibni anasin can yaxya ibnu saciid alansaari عن cمر بن kثيr بن أفلح عن أbي محمد مولى أbي qتاadة عن أbي qتاadة رضي الله عنه qاaل صxaabigii jليilka wey الربعي بن xاrث kخرجnaa waan baxnay mعa rasuuل الlahi صلى sلم caama xunayn sanadkii xunayn sanadkii sideedaad bay dhacday bacda fatxi maka markay maka la furtay kadib ba xunayn la aaday oo niman hawaasine la yirahdo aad u khatar ahaabaa lala dagaalamay lagana adkaaday markii dambe qaniimo fara badan iyo xoolo badan baa laga soo helay fabictu dirca diracii waa dirac macruufo la yaqaano oo markii saxaabada iyo hawaasinada isku dhaceen saxaabada marka hore xooga degdegaa galay maa kii laga yar adkaaday way soo jabeen kadib dib baa loo caraabiyey nabiga alayh isalaatu wasalaam baa dhawaaqay xasuusiyey ballantii iyo heshiiskii ay galeen awey asxaabu shajara bu shajarata ridwan nimankii ballant ku qaaday inayna ina dhintaan mo inayna cararin awey markaasi dib usoo laabtay ayagoo le ya labeyka ya labeyka ya wale fakacana caطfatuhum ilى rasuli lah sal slam caطfat albaqari fii awlaadiha saasuu xadiidka ku ahaa yani neef gee lo ah oo ilmihii uu watay oo gadaal ka dhawaaqay ku soo laabtay oo kale insaaraxa isla markiiba way soo gadoobeen galabadii iyo nasri iyo guushii bay heleen nabigeena alayh salaatu wasalam intuu qurux qaaday buu ku daadiyey wamaa ramayta id ramayt walakin allaha rama shahat اlwujuh indhahay ka gashay qurux wixi o dhan ba indhaha ka galay galabadii markaba saa muslimiintii ay haniimaen weligood ba inaan helin ayay gacanta ku dhigeen maxaa geela maxaa lacaga maxaa dad ah intuu marka ay uu socday jabka uu socday yaa nin saxaabada kamid aha abuqataadahana ordaaya oo cararka ku jira yaa wuxuu arkay nin saxaabada kamid oo nin gaala korka saaran nin gaala korka ka saaran oo korka tumaya seeftiisu marka gadaal kaga dhuftay halkaa luquntu ku dhuftay oo kusoo gadoomay asaga abuqataadaha baa lagu dhegey markii dambena naftiibaa gaalkii qabatay waa dhintay nabiga alayh salaam markii dambe guusha la helay buu geed intu iskugu aruriyey saxaabadii buu u khudbeeyey man qatala qatiilan kaana lahu bayina falahu salbu salafkiisi falahu salabu ninkii qof dilay ballana marati caddayn oo haysta caddaynna oo haysta wixii qofka uu dilay u wata asagaa iskale qariimada lagu dari maayo la qaybsanayo asagaa gaar loo siini abulqataada waa kii kacay oo yidhi yaa maqraati ii noqda ila maqraati markaasi ma jirin nin kalaa ah alaabtii ninkii ka furtay oo meesha fadhiyo alaabtiisi gacanta ku haya baal dirac qaali ah oo dirac birada ayuu haystaa oo hoosta ku haystaa marka labaad buu istaagay mar saddexaad markii dambe u nabig salam yidhi maxaa dhacay markaasuu nin baan dilay oo alaabtiisiina anoon furanin iska soo tegey nin kalaa furtay waxaan rabaa in ninkii laiga siiyo alaabtaydii maqhraatidina marka ma hayi kii laftirkiisiibaa maqhraati kacay oo yidhi waa runtii anaa alaabtii kasoo qaato soo furtaye nabi allow iga iga maaratay masrax oo iga raaligeli oo alaabtii aan laga qaadanin markii dambe waa laga qaaday oo ninkii lahaabaa la siiyo abukataadaa marka wuxuu leeyahay fabictu dirca diracaas isaga biraadka ah ayaan dib u gaday fabtactu bihi waxaan ku soo iibsaday lacagtiisii makrafan beer beergeedood ah bustaan fii bani salima nimanka reer banu salema reer ansaarada madiina degana beerahoodii waa weyna beer ka mid a ah, yaan dirac gotay dirac qaali u ahaa markaa intuu iibsaday lacagtiisi wuxuu ku soo gatay reer banu salema ayuu kaga gatay beer intaa weeye shaahidka fabtacatu in marka la gadi karo diraca diracu wuxuu kamid yahay silaaxa iyo hubku kamid yahay waa hubkii iyo waxyaalihii dagaalka laiskaga diyaarinaye ee laiskaga difaacayay wuxuu leeyahy fa inahu diracaasi la awalu maalin waa xoolii ugu horreeyey oo ta'aaltuhu aan ku unkay fi lislaam islamka xiisa ta'aaltuhu fi lislaam islaamka dhexdiisa xoolihii u horreeyeen unkay ayay ahaayeen taulka waxaa la yidhaha aslu maalika xoolaha markaad bilaabayso meel ka soo jeedaan hal qaalinoo loo soo gaday oo kuu dhalashay oo kuu tartay waxaa udhahaya firti waa firtii hebel firkaas weeyaan xoolahan hebel halkaas ka soo jeedaan ayaad maqlaysaa nacam xogow shiri ma meel ka helaysa alaabbaad gadatay lagu siiyey dhaxal baad heshay halkaas xoolahaada ka soo jeedaan faraha badan marka dambe intaas dhaldhalay marka ta'ahul baa la yidhahda xoolahayga meeshaan ka unkay ka bilaabay diracaasay ka soo jeedaan buu leh beertii buu gada iyo yuu ku gatay beertii bad xoolo kale ayuu kasii tabcay baabun wuxuu ku saabsan yahay fi lcadaar ninka cadiraha ee cadirka ka shaqaysta iyo wa beecilmiski miski in la gadi karo yani waxyaalaha mihantaa iyo shaqooyinka ayuu kasoo hadlayay imaamu bukhaari raximah llahu tacaala waxaa kamida ah waxyaala laga shaqaysto cadirka kamida ah. waa banaanta qofku inuu cadar iibsado beyculmiski baa isagana soo geli miskiga wuxuu ugu cadfay cadarka wa min baabi cadfi اlkhaasi calى alcaami kulu miskin cadar walaysa kulu cadarin misk miski kasta cadar ma aha waxaan ujeedaa miski walba waa cadar cadar kasta miski maaha miski waa nooc maado gaara ah weeyaan waxay leeyihin waxay ka jeedaa xayawaanka duurjoogta ah mid ka mida ah. oo baasha la yidhaahdo eele eelada bagaranuugta oo kale ayaa halka xudunta ah ya dhaawac iyo nabar ku yeelanaysa nabarkaa asaga ay muddo badan bay wadanaysaa marka dambe u bislaado yay geed ku xoqonaysaa geed bsa uga xoqon waa ka soo dhacaya baashaa marka waxay isku bedelaysaa markay dhac tiraahdo oo wixii ad intay adkaatay istiaala wa istiaala la samayn istixaalada kalkhamri marka shay nijaasa oo dam iyo qayx iyo mal iyo mxua malaxa malax bay ka soo jeedaa iyo dhiig labada waa nijaas laakiin markay isku bedeshay miski oo adyabu iib ah wax udgoon waxa ugu fiicnaa ah xalaal buu noqday marka xalaal buu noqday soo maarti waa shay nijaasa oo istixaalo sameeyey ah, waxaana hadda akramakum ullah waxyaalaan hadda baaluucaadka iyo siwijyahan iyo biyahan hadda maaratay dareeraya qashinki iyo istixaalay marka qaarkood biyo ka badan baa lagu shubaya ayadoo laftirkeeda inti firtaraareeyo oo lakala miiro oo lakala habeeyo maadadii maaratay dadka dhibaysa daarada laga saaro wixii awsaaqaha ee suuraha laga bixiyo oo la hagaajiya marka dambe ayagoo mucallab ah oo shoodo ku jiraan dib loo cabaaya dib loo cabaaya ehm, istixaala ayay noqon khamradii laftirkeedii umulkhabaa'idkeed baa takhallul ku dhacay oo khalbay noqon khalbay noqon markaasay waxay noqonaysaa shay la cabi karo la isticmaali karo noqon istixaalo weeyaan marka miskigaasi hadduu halkaaba gaaro isagoo qayxiisi iyo asalkiisa loo celin maayo oo waxaa jira ashyaa asalkooda uu xaaraam aha ama nijaasaha kadibna marka dambe daahir noqday ayaa jira xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna cabdالواxid بن زiyاad qال xadaثna abu burdata بن burayd abu burda waa ibn burayd بn abdlah burayd بn cabdالlaahi qaala wuxuu yihi samictu aba burda ayaan maqlay abu burda بn burayd wuxuu leeyahay aba burdaan maqlay abu burda ibn abi muسى qaala samictu waxaan maqlay aba burdata bn abi muسى can abi asagoo ka warinaya abu muسى aلأshcari weyaane halkaa maxaa nii qoran xadaثanaa cabdulwaxid yaa ka warinaya xadaثanaa abu burda ibn cabdillahi miya qaala xadaana qaala samictu aba burdata bn abi musa waa laba markaas abu musa alashcari radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal slm wuxuu yihi mathalu ljaliisi saalixi qofka wanaagsan oo lala fadhiisto jiriis laga dhigto lala fadhiisto waljaliisi midka xun oo lala fadhiisto dadka ka maali saaxibilmiski miski nin u saaxiiba oo cadar iyo udgoon iyo baraafuun iibsada iyo wakaynilxadaad biraha midka buufiye ee buufinlaha labadaasi qolo oo lala kala fadhiistay la kala mid yihiin saalix iyo daalixi laa yacdamuk haddaba labadaas bal dib ugu noqo laa yacdamuka ka waay maysid min saaxiibilmiski midka miskiga u saaxiibkaa ee baraafuunka iyo cadarka maanta o dhan shushubaaya meesha fadhiya ka weyn maysid wax faa'iidiya khayran imaa an tashtariyahu tashtariihi inaad ka garataba oo markaad imaatoba ay kula quruxsanaato kula udgoonaato nooc ka mida ood ka iibsato aw tajida tajidu inaad hesha riixa udugiisa intaad fadhido saxansaxadii sanka kaaga dhacdo oo aad ka faafaa'idaysato labadaba way heli kartaa inu iska kaasiina waa dhici kartaayo saaxiib ahaan ixsaan kuu siiyo saddexdaasba way jirto imaa an waa ka hel faa'ida la'aan marka ma noqonaysid wakiilulxadaad ninka biraha buufiya haddaad ag fadhiisatana yaxriqu wuxuu gubi baytaga gurigaadi gurigaadi hadda daris la noqoto oo ag degto gurigii buu kaasoo kaa gubaya aw habaka maradaadii buu kaa gubi oo intaad ag fadhiday wixii uu tuuraaye ee dhimbil aheed iyo maaratay siigadii iyo qiiqii ka iyo dambaskii dhuxul la socotay baa kugu dhiceedo war u haynin maradee baad arki aw tajidu minhu waxaad heli intaad ag fadhida hadda ka mimaado riixan ur khabiisatan qarbuun oo birtaa iyo waxaa maaratay alxankaa la garaacayo la gubaayey iyo waxaa la shiilaayey iyo geeskaa iyo waxaa lagu gubaayey waxaasaa ah isla urhaya suur markaa yah badarka baa ii qoran ya beytaka baa ii qoran marka ada darstii wey beytki haddii kale badanka badanaka waa saxda ag fadhida wey jaliis baa laga hadlayay yaxriqu badanaka aw thoobaka tala ka dhow ood mooda inuu ka saxsan yahy aw tajidu minhu riixan khabiida marka dadka wanaagsan iyo dadka xunxunna waa saas oo kale da dad fiican haddaad saaxiib ka dhigato aakhiri adduunba waad ku liibaani adduunka wixii khibra iyo caqli iyo wanaag iyo fiicni adduun ah uu hayo cilmibaa buu kuu sheegaya nin wanaagsan oo la saaxiibtood maalin isla luqaadeen yaa laga yaababa inuu intaasoo mashaariica ood ka faa'idaysan laheed inuu farta kaa geliyo oo uu kuu tilmaamo ood kaba faa'idaystaa dhici karto daraadii wuxuu kuu sheegi kariya ba laga yaaba inaad wanaag ku gaadhaba aakharana haddee wanaaggii iyo cibaadadii iyo daacadii iyo rido alla iyo wixii wanaagaha o dhan buu kugu soo hogaamino kugu soo jiidi meeqaa nin wanaagsan uu sabab u noqday dad fifiican inuu keeno oo wanaagga iyo meelaha wanaagsan uu sabab ugu noqdo oo salaadaha uu ku soo xidho oo cibaadada ku soo xidho oo cilmiga ku soo xidho jaliisu saalix baa la dhahaa ka xunna hadda meel xuna muu kula aadi dhankaa xun buu kula aadi waxaan macna adduunya aakhira lahayn bu mar walba madaxa kuu gelinayaa dhibaatay kuu tahay marka sidaasuu nabiga ku shabahay sala allahu alayh waaalih wasalam marka waxaa weeyaan darbu alamhaali lifahmi alculuumi in cilmiga fahamkiisa mithaal iyo tusaale mararka qaar nabiga alayh salaatu wasalam aad buu adeegsan jiray sala allahu alayh waali wasalam nacam baabu dikri اxajaam tana u dambaysiiyey mihantii waxyaalihii mihunooyinka shaqooyinkaa xajaamka u dambaysiiyey liannahu waa waa mihino laiskuba haystaba waa xaaraan iyo xaaraan ma aha markay ugu yartaa waxaa weeyaan waa shaqa hoose toobinka iyo toobinlihii xadaثana cabdالlah بن yuusuf akhbarana malik بn anas an xumaydin an anas بn malik radي الlah anhu qaal xajama abu طaybata ninkii abu طayba ahaa ee mawlaha ahaa yaa wuu addoon bu ahaaye wuxuu toobay rasuul الlahi salى الlaه alيه waslm buu toobay faamara lahu nabigaa wuxuu u amray in la siiyo bisaacin suus min tamrin timira wa amara ahlahu reerkiisina wuxuu amray addoonka dadki lahaa an yukhafifuu inay ka fududeeyaan min kharaaji kharaajka iyo shaqada uu maalin wa soosaarka kharaajka wax soosaarka wax soo saarka aad tirahdeen intaa soo saar maalin walbo ka fududeeya ka fududeeya kharaaj waxaa la yidhahdaa addoonka waxaa la yeeli addoon yahow intaa maanta keen an intaasa kaa rabaa sida hadda dadka la ijaarto oo kale tugtuga sooma arkin iyo boodhaboodhaha iyo waxyaalahan muxuu ahaa bahasha bajaajka la yihahdo waa waxaa le kun shil iska keen maalintii waxay soo saarta bahasha inta kale adaa iskale ayaa la dhihi addoommadana saasa kale la dhihi jirayoo ad intaa keen wixii ka soo dheeraada intaas toban dirham ama hal dirham wixii ka dheeraada adaa iskale marka wax culays oo qofkiiba uuna keeni karin wax hariba aysan jirin hasaarina wey hasaarina ka fududeeya ah, qofka iyo sancadiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo suu suuq u helaya inay ku xidhanta walidaalika abululu almajuusi ninka la dhihi jiray abululua ah, almajuusi ee dilay ah, cumar bn khaaab cumar bn khadaab radi alla anu ninkii dilay wey muqiira binu shucba iska lahaa nin farsamo yaqaana oo xagga sancada iyo farsamada ku baan buu ahaa wax badan buu maalintii soo saari jire dhaqaalaha markaasaa cumar radi allahu canhu wuxuu yihi meeqaad kharaaj oo meeqaad maalinta soo saartaa in badan buu sheegay shaqaduu qabto dhan buu sheegay intaas shaqaan qabtaa buu yihi markaasuu wuxuu yihi meeqaana lagaa qaada kharaaj laba dirham buu yihi waa yar tahay buu yihi waa yar tahaydii buu cumar radi allahu canhu u dhintay ah, kharaajka uu ku saaray muqiire iyo wax soo saarkana isma leh isma leh waxaad soo saaraysaa ka badan tiiba marka yuu ninkaasa markiiba xiqdi qaaday oo yihi waa aniga adiga wey ah, bale xataa hadal sarbeeba ayuu ku hadlay waxaa ma samayn karaa buu yihi bahal seef oo laba af leh yaa ma samayn karaa buu yihi cumar waa gartay radia allahu canhu ninkaas waa waa ii goodiyey waa kii marka dambena dilay marka kharaaj baa la yidhaahdaa nabiga alay slam wuxuu yidhi ehelkii ninkan abu taybaa ka fududeeya wax soo saarka aad tirahdeen intaa soo saar ka fududeeya culayskaasa saarina saasuu ku yidhi nabiga sal ll alay slam waxaa loo daliishanaya waxaa weeyaan ninkii xajaamka ahaa nabiga alayh salaam u duruusiiyey ibnu cabaas wuxuu leeyahay haddaynan xalaal ahayn ujrada xajaamadu oo aynan xalaal ahayn oo xaaraam ay tahay nabiga muuna siiyin lannahu tacaawun cala alimi walcudwaan bay soo gelaysaa nabigu waa siiyey lan kin dhanka kale marka laga fiiriyo waa shaqo hooseysa wey xataa nabiga alayh salaatu wasalam waa kii yidhi hamanu alxajaami khabiif ayuu ku tilmaamay sala allah alay wasalam laakiin khabiifka maxaan soo sheegnay hadda ka hor ah, inuu laba macnoba keeni karo khabiif bimacnaa shay dani aho xaqiiroo hooseeya shaqo laga fiican yahay oo khiyaarta ku fiicnayn maadaama waxay samayn jireen way soo nuugi jireen dhiigga waaga hore saasay isticmaali jireen intii waa la saaraa gees bahal gees lagu soo nuugaya marka afkaaba laga inu ka galo min huna qaala alayh الsalatu afdal alxaajim walmaxjuum khabiid kalaa jira oo ah bimacnaa xaaraam saa darteed nabiga alay sl hal xadid buu isku cadfay khabiid oo loola jeedo waa laga fiican yahy iyo khabiid loola jeedo bimacnaa xaaraam wey mahru lbaqyi khabiid wey maxaa laga wadaa xaraam wey waxulwaanu اlkaahini khabiid buu yihi maxaa laga wadaa waa xaaraan baa laga wadaa wa kasbu اlxajaami khabiid maxaa laga wadaa dani waxaa keenaya oo saarifka saarifka keenaya xaaraannimo ka leexinaya acطىa alxajaama ajra rasuulka alayه الsalaam xajaamka muxuu siiyey ujradiisi buu siiyey walidalika ibn cabaas waa kan radi allahu canhu wuxuu ku leeyahay hadalka soo socda xadaثna msd xadaثna khaalid bn cabdالlahi qala xadaثna khaalid khaalidka labaad khaalid bin mihraan wey can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal اxtajama nabiyu sal slm axd aladii xajama kii toobay buu wax siiyey walow kaana xaraaman oka fiqiga ibn cabaas istidlaal baa lidhahaa waxaana waa istinbaadkii iyo istidlaalkii walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaa lam yucdihi muuna siiyeen waa shay macruuf ah shay xaaraama qof intuu kuu qabto inaad ujro ku siiso ma banaan islaantii maaratay baqyigii aheed waxeeda waxaa li waa khabiid baa li xulwaanulkaahinki waxaa li waa xiis waa khabiid nabiga waa siiyey xajaamkii waxay garanaysa marka inay ka duwan tahay oo uu xaraam unan ahayn taasay tusaysa lakiin waa shaqo laga fiican yahay walidaalika shaqooyinkii uu soo tirinayay imaam bukhaari cashiradeena hore soo maray kana hadda u dambeeyey waxa u dambeeye waxaa waa ujrat axjaam xajaamka u dambaysiiyey marka waa bayna bayna wey dhinacna khabiif buu ka yahay waa deni dhinacna hadda waxaa weyaan waa iska banaan tahay wey waa xalaal wey baabu tijaara tijaaradii buu kusaabsan yahay fii ma wax laga tijaaraysto yukrahu la naco lubsu xidhashadiisa lirijaali raggi iyo wanisa haweenki wax rag iyo haween inay isticmaalaan ay laga fiican yahay ama la nacayb ama xaaraama in laga tijaaraysto ma banaana wixii haweenkaa u banaan lakin ragga ka xaaraamase waa banaan tahay inaad iibsato ood haween ka gadato xadaثna aadam بn abi iyaas qala xadaثna شhucb بn xajaaj qala xadana abubakr bn xafs can salim bn cabdillahi bn cumar can abihi qaal arsala nabiyu sala la alay slam ilaa cumar radi allahu canhu cumar buu wuxuu u diray bixullati xariir isku joog xariira xullada waxaa la hal mar lagu labisto yaa xulla la yihahdaa shaar iyo sarwaal isku midaba ninka isku taagaa maalan khamiisiy xoolaad buu isku taagay xulla la yidhaahda shaari macwis isku joog wuxuu u diray xariira ow siira midabkaa siiraha lah midab khuduud iyo madabay laheed waa xariirtii uun fa ra'aahaa calayhi nabigaaba wuxuu arkay cumar calayhi korkiisa ayuu ku arkay xariirtii lagu ogaa laska siiyey buu u malayay inuu xedha la yidhi fa ra'aaha calayh fa qaala wuxuu yidhi innii lam ursil badirin bihaa xariirtan ilayka adiga litalbasa inaad xidhato inamaa yalbasuha waxaa dhiman laha khalaaqa lah dadaan nasiib ku lahayn aakharo ayaa xariirta xidha ragga inamaa bacadtu waxaan usoo diray ilayka adiga litastamtica inaad isticmaashood ka intifaacsato bihaa xariirta inaad intifaacsato yani tabica inaad iibsato istimtaac wuxuu u wadaa intifaac inaad intifaacsato oo hadda inaad xidhato keliya intifaac ma waad gadan kartaa suuqaad geysan kartaa xariirtii adi ma xidhanaysa raggale ma xidha haween baa xidha haweenkaa xidhanaya taas waxba dhibaata a male ayb marka cali bin abi aalib radi allahu canhuna waa soo aroortay riwaayadan sida mashhuurka ah cumar waa kii maradii nabiga alay slam marka hore uu yidhi ninkii cudaarid la dhihi jiray cudaarata tamiimi nabi allow maad garatid nabiga alay slam wuxuu yidhi yalbisahum allah khalaaqa lahu riwaayadaasaa cad markii dambar waa u hadiyeeyey cumar markaa mauna xidhanine isagoo walbahaarsan buu nabigu u yimid oo wuxuu yidhi dharkii xariirtaha markaan kuusoo aan ku yidhi gado waxaa tiri dadaan nasiib aakhra kulen baa xidha anigana waa isoo dirtee waase markaasuu uu nabig alay slam inaad intifaacsato oo dad kala siisaan kuu siiyey markaas walaalkiis oo maka joogay ayuu hadiya ugu diray amaa cali ninka xidhay cali riwaaya mashhuurka cali baa xidhay nabiga alayh salaatu wasalam markaasuu inkiray oo yidhi maase waxaan kugu soo diray inaad isticmaasho riwaayo kale litulbisahaa alfawaatim inaad siiso faadimooyinkii saddex faadimaa cali gurigiisa ku noolaa faadimatu bintu asad oo hooyadiis ah iyo faadimatu binti rasuulillaahi oo gabadhii uu qabay zawjadii nabig gabadhii nabiga ee zawjadiisa cali aheed ee nabigu u dhalay alayh salaam iyo faadima binti xamza oo isagana maarata adeerkii xamza uu dhalay oo la joogtay marka fawaadimta si baan ku yaan rabay inaad siise inaad adi xirto ma ahayn marka tijaaradii laakiin waa banaanta xariirta xadaثana cabdالlah bn yusuf akhbarana malik can naafic can alqasim bn muxamedi can caaisha um اlmuminiin radi allahu canha anaha akhbaratu waxay u warantay qaasim anaha ishtarad inay soo garatay numruqa fiiha tasaawiir harqad weyn muuqada harqada oo baasha lagu rito barkimaha la gashado ayay soo garatay sawiro leh falamaa ra'aaha rasuululah markuu nabiga alayh salaam oo safar ku maqnaa ayadana issii diyaarinaysa guriga nabiga alayh salaam iridka iyo kaadka markuu soo istaagay falamaa ra'aaha rasuululah sala allah alay wasalam qaama waa istaagay cala albaab albaabkii kaadkiiso saa u istaagay ma gelin falam yadkul ma gelin nabiga alayh salaatu wasalaam facaraftu waxaan gartay tiri fii wajhi alkaraahiy alkaraaha nacidda uu nabiga nacaayo waxaan ayaan gartay tiri inkaaru lmunkarka qowlan wa ficlanba waa noqon karaa ficil ahaan iyo wejiga uu tutubay iyo isbedel uu sameeyey ayay ku garatay nabigu inuu inkirsan yahay faqultu waxaan irbi tiri yaa rasuul allah atuubu ila allah ilahay baan u toobadkeeni wa ilaa rasuulihina waan u toobadkeeni ee maadaa adanabtu maxaan ku dambaabay toobada ilahayna waa loo toobadkeenaa addoomaha ilahayna waa loo toobadkeenaa oo haddaad qof bini aadama dembi ka gasho qofkii dembigaad ka gashay waa inaad asagana usoo hoyato oo tirado wa ninuu dembigaasa kaa galay iyo cafi isaamax waxaad hoo inaad tirahdo wey ilahayna subxaana wa tacala aad u toobadkeento u noqoto ilan dembiga ilaahay uu kuu qabanayo ninkaasay ku xidhanta hadduu ku maaratay ku cafin waayo ilahay markaasuu kuu qabani nacam maadaa adnabtu maxaan ku dembaabay oon ilaahayna ka galay adigana aan sumcaddaadii iyo sharaftaadii iyo khiyaarnimadaadii iyo makaanadaadii aan qarariyon ku dhacay faqaala rasul la sal slam ba wuxuu yidhi maa baalu hadihi namruq nabi maxamed alayhi salam gurigiisa sawiradan iyo harqadan iyo baashan asaa u saftay barkimahan sawirada leh maxay t qoltu waxaan idhi ishtaraytuha waan soo gatay laka adaana kuu soo garay dartaaba adiga dartaa in adiga ku fadhiisato oo lagugu maamuuso ayaaban usoo gadayba laka liajli litaqcuda calayha inaad ku fadhiisato watawasada haddaad saaxan rabtana aad ku tirsato labadaba waa loo isticmaalay salkana saarato markaad fadhiisanayso dirida iyo dhagaxa iskaga celiso marna aad shaqilaysato ood barkataba taasaan usoo yibi nabi allow faqaala rasul la sal slm wuxuu yidhi ina asxaaba hadihi suwar sawiradan dadka saaxiibka yowma alqiyama maalinta qiyaamo yucadabuuna waa cadaabaya fa lahum waxaa lagu leeyahay axyu maa khalaqtu soo idinka sawirra mayna samayn ha wixii aad suurayseen naf geliya tajiis wey iyo taxadi ma kari karaan marka cadaabka lagu adkeynaya wa qaala wuxuu yihi ina albeyt aladii fiihi suwar guriga sawira dhexdiisa u ku yaalo ku jiro laa tadkhulu malaaika malaaigta wanagsana ma soo gasho malaakat raxman ujeeda wa wanagsanta malagta o dhane malaaigta naxariista iyo ma soo gasho wey tan kale adiga lagugu saldhigay katabada ehe mar walba kaa qoraysi iyo waa kula socota ama nafta kaa qaadayso laa tadkhuluhu malaaika malaaigta malaaikaturaxmada ma soo gasho sawirada marka khatartaasay leeyihiin wixii marka daruuro iyo xaaje iyo wqad fasla lakum maa xarama calaykum ilaa ilaa madururtimtaa unbaa unbaa la ogol yahay idiraar baaban wuxuu ku saabsanaya saaxibu silca xadiidka waxaa laga faaids laga faa'idaysanayaa qofka daaciga ah munkarka marka u horeysaba inuu ciddiisa gurigiisa ka zuuliyo oo uu noqdo qudwa linnaas fima yaquuluhu wax leeyahay haddii reerkaadii iyo gurigaadii iyo munkar iyo macaasi ay ka jirto wax kaloo sheegi ma jirto halka ka bilow taa ka bilow gurigiisi buu nabiga nadiifinaya sala allahu aleyh waaalih wasalam gurigiisu nadiifinaya oo hagaajinaya waxaa kaloo laga fahmaya xadiidka tijaarada shay xaaraan rag iyo ah, haweenba ka ah hadduu yahay ka suwari inay xaaraamta laga tijaaraysto soo maart sawiradan rag iyo ah, haweenba waa ka xaaraam saas darteed nabig alay slam u diiday markaasi intay jeexday oo luqunta ka goysay madaxi ka goysay ayay hadana nabiga alayh salaatu wasalaam markii dambe uu ogolaaday baabu saaxibu silcati axaqu bisaw ninka badeecada iska leh ayaa xaqu mudan bisawmi inuu gorgoriyo oo sheego qiimaha silcadiisa iyo badeecadiisa inuu sheego asaga wax qanaan badan adigan baayaca inaad tidhaahdo intaa iga sii maaha mushtariga alaabta leh ayaa la rabaa inuu silcadiisi sheego oo yihahdo intaa iyo intaasaan ku gadaya markaas adigan ayaad dhihi kartaa iga dhin iyo waxaa dhihi kartaa saas ka wadaa xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna cabdالوارث عن abi طyاح يزيد weeyaan عن أنس رضي الله عنه qاaل qاla النبي صلى الله عليه وسلم وxuu yihi ya bني النجاar waa reer ansaareed nimanki qiimaha badnaa wey reer bنu نجaarow thaminuuni ila gorgortama yani akbiruunii amana xaayadakum bay kama haaminuni bal lacagta ii sheega bixaayadikum beertiina dhulkiina ku galaysaan xaayadkan beer geedeed oodan bay ahayd lakin waxyaalo kalena ay ku dhex jiraan qubuur mushrikiin iyo dhul kharaaq wa fiihi kharaq dhul kharaaq oo iska golad oo in la buuxiyo baahan iyo wanakdu geeda timireed iyo qubuur mushrikiin intaasi ka koobneed in aqbalood bay ka eedo agoon baa iska ahaa markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi haaminuni idinkaa lanaga rabaa inaad sheegtaan lacagta soo maarti mushtariga dhulka iskale ayaa la weydiinaya o le meeqo weeye lacagta laleeh muxuu ahaa intaa iga sii adig ma bilaabaysid adiga wax gadanayo intaa iga sii ma bilaabayside waad weydiinsa meeqo weeye baad leedahay meeqo weye asagaa marka sheegi inta ay tahay oo le intaa intaas weeyaan iga sii ah, nabiga alay slam ui haaminuuni ila gorgorto ii sheega hamanta iyo lacagti gorgorada ii sheega weeyaan ayaduna waa banaan tahay dhinaca kalena way banaan tahay inaad ku bilowdo oo tirado alaabta adig maa iska lahaa intaa iga sii ayadana dhibaato male waa kii dhihi jire nabiga alayh salaatu wasalaam jaabir bin cabdillaah bicniihi biwiqiya wiqyada iga sii wa ku bilaab waqiyad iga sii mxuu aha ritigaadan hal waqiyada iga sii afartan dirham ayadana waa iska banaanta waa dhacdaa laakiin sida badan waxaa weeyaan war waa meeqa iyo waad dhihi kartaa intaa iga sii marka hore ku bilaabi baabu kam yajuuzu lkhiyaaru khiyaarku intee ku banaan khiyaarka khiyaarulbeyca la yidhaahdo culamadu markay ka hadlayaan ilaa afar bay uqaybiyaan markay tafsiilinayaan qaarkoodna labay kusoo aruuriyaan labada kusoo aruuriyan waxaa weeya khiyaaru shardi iyo khiyaaru majlis inta la wada fadhiyo ee labada qof ay wax kala garatay ay wada fadhiyaan mid walba khiyaar buu leyahy inuu beeci sidaa ku togsiiyo iyo inay kala noqdaan khiyaar bay uleeyihin haddii shardi uu midkood shardisto yidhaahdo wixii waan kaa gatay laakiin saddex beri baan soo haynaya wixii ka dambeeyana adigaa beeci waa noo asaxay laakiin saddexdaa beri gudahooda khiyaar baan leeyahy inaan soo noqdo ayaduna khiyaaru shardi baa la yidhahdaa saddex inay tahayna culummada qaar baa qabtee shaaficiyada ka mid yihiin qaarkood waxay leeyihiin ah, xanafiyada baa ka mid qaar waxay leeyihin wax muddaa maba lahaba wax muddaaba ma laha khiyaaru shardigu sida xooga badanse waxaa wey saddex beri saddex berina waxaa laga soo qaatay bayc musaraat naafka haddii la gaaxiyo waa kii nabiga alay slam dhihi jiray faman ishtaraa ninkii soo gata oo arkaa inay musaro tahay oo la gaaxiyey khiyaar buu leeyahay saddex beri bu rasulka aleyh salatu wasalaam xadiidkii munqid binu xiyaana noo imaan doonana lakal khiyaar alaata ayaan beri saddex beri baa khiyaar leedahay haddii lagu khiyaamo marka saddex beridaasay qaateen inta badanna tiradaasi way dhacday oo nusuus fara badan oo kale ayay alaaadu ictibaar ku yeelatay marka khiyaaru shardi baa la dhaha khiyaar kalea jiro le khiyaarucayb la yihahdo alaabtii haddaad gadatay oo beeci uu dhacay suuqa haddaad ma ka tagtay ood gurigaada tagtay ba ahaad arta alaab ceeb leh inay tahay labta meeshii uu ninka ku yidhi waa ka soo gaday iyo magacii uu sheegaya magacaan ahayn bay wadataa ma ahe ceeb kale oo ku taalaaba jirtaba waa soo celinaysa waxa war alaab ceebaysan baa iga gaday iga qabso kitaabka adiga gaday waa batillaacsan oo dhexdu ka go-an yahayba bartanka uu ka kala go-an yahay warqad dhan ka maqanba oo eber aba tubaa masaxana waxbaba ku qoreen ceebtaasuu qabaa iga qabso waa inaad celisa markaas inaad celisa wey khiyaaru ru'yaa jirta oo intaad aad ku kala gadataan tilmaan waay waay waay waa si haddaba internetihi waxbaa lagu kala gataa shirkadihii waaweynaabaa lala tacaamulaya lacagaha bunugta lagu shubaya oo kafiil ah oo lacagtii ukala u kala tartiibinaya labadii qof ila laba qof isaqonin ba wax kala gadanaysa hadday is-aaminaan ama wakiilu xagga kuu jooga dhibaato ma leh laakiin haddii aadan aaminsanayn waxaa kafiil noqonaya bangi lacagta bangigaad ku shubi markii alaabta ayadeed ninkii intuu sameeyo uu soo soo diro okay uu soo dhaho uu soo diro ayaa oo xaggaada usoo baxdu kana lacagtu diraya isdhaafaysa marka alaabadii ceeb baa soo baxday see la yeeli tilmaantii aad tiri ii samee waxaan ahayn baad samaysay tilmaanti tilmaan ahayn ayaa samaysay khiyaar ru'ya wixii aad markaa indhaha saartood aragto iska hubsato wixii asagaa haddii aunan ahayn dib baa iskaga celinaysa xadaثana sadqة akhbarana cabdالwahaab qaala samictu yaxya bnu saciid qaala samictu naafican can ibni cumar radi allahu canهuma can الnabiy salى الlaه alيه wasalam qaal ina almutabaayicayn labada wax kala gadanaysa baayic iyo mushtari baa la dhahaa midna silcadii iyo badeecadii buu hayaa midna lacagtii buu hayaa labadaa wax kala gadan bilkhiyaari khiyaar buu mid walba leeyahay fii beeciima beecoolaasay khiyaar ku leeyihiin inay kala tagaan oy kala noqdaan iyo inay wataan beecoodii maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin inay wada joogaan khiyaar bay leeyihin waa wada joogaan ayagoon kala dhaqaaqin buu midkood wuxuu yihi beecigii celi khiyaar buu leeyahay waa in loo celiyaa aw yakuuna albaycu ama beecu uunan ahaanin khiyaaran khiyaar maa ku cadfan tahay ku cadfan tahay maa intayna kala tegin oo maxaa haddii kala tagaan hadday kala tagaan beecdii waa asaxay waa dhacay ow yakuuna ow maa lam yakun ilbaycu beecu hadduunan ahayn khiyaaran khiyaar haduuna ahayn maa lam yakun ilbaycu khiyaaran beecu hadduu khiyaar yahay khiyaarkaasaa laba macno leh mid waa khiyaaru imlaai ilbayci labadan qof waxay dhaheen fulaanow beeci ma kala haa ma ku qanacsantahay hadda ma iska fayraysa ha waa iska fiiriyey khiyaar waxaad qaadataa inaad ugu soo noqonayn beecu iska ku tugs qaadan kusoo noqon mayna kusoo noqon mayna lagu kala saxeexday kaasaga waa la yidhaahdaa marka midka noocaas ah ee in beeci sidaa lagu kala tegsiiyaba lagu heshiiyey ayagoo wada jooga xataa ma soo noqon karaan ah, waa wada fadhinaayo iisoo celi lagaa yeeli maayo khiyaar kalaa jiro asagana maa yakun ibayc mxuu aha aw yakuuna albaycu khiyaaranta khiyaaru shardigii buu ishaaraya isaguna khiyaaru shardigii buu ishaari oo khiyaaru shardiga khiyaarumajliska mama baabi'iyo khiyaarumajlis ma baabi'iyo oo inta majliska la fadhiyaad khiyaar leedahaydii waxaa laga soo reebi hadduu qofku shardi xidho oo yidha saddex beri baan iska soo hubsanaya wix isagaa waad kala tagteen oo badankiini waa kala tegey kala fogaanta soo maaha hadhow ma dhihi kartid maa lam yatafaraqa ma deliishan kartid leanna maa lam yatafaraqaada waa khiyaaru majlis laakiin khiyaaru shardi baa aniga xidhay khiyaaru shardi baan xidhay khiyaaru shardiga aan xidhayna tafaruqii bilabdaari badankaan ku kala tagnay ma baabi'in karo ma baabi'in karo wixii baan kala tagnay yaan intaan kugu soo noqdaa kuleeyahay saddexdii beri gudahoodii wixii baan ka noqday iga cesho yaa dhihi kartaa taas weeya marka ina almutabaayacaani bilkhiyaar ribaacihimaa bay khiyaar leeyihiin maa lam yatafaraqaa bay khiyaar leeyihiin intayna kala tegin aw yakuuna una ahaanin albaycu baycu khiyaaran khiyaar una ahaanin hadday kala tagaan khiyaar ma jiro khiyar majlis baa meesha ku dhammaaday hadday ay ku heshiyaan khiyaaru imlaai lbeyc beycii in sidaa lagu tagsiyana khiyaaru majliskii waxba kuu shafeeci maayo wixii la wada fadhiyo ayaana ka noqon karin ta labaad aw yakuuna fiihi khiyaarantan khiyaaru majliskii naftirkiisii oo baaba'ay oo lakala dhaqaaqay ayaa shardigiibaa haddana ku ogolanaya inaan kusoo laabato labadaba qaala naafic ba wuxuu yihi wakaana ibni cumar wuxuu ahaa ida shtaraa shayan shay hadduu soo iibsado uu yucjibuhu jecel yahay faaraqa saaxiba saaxibkii faaruq jiri cabdullahi bn cumar alaab fiican oo uu jecel yahay buu gatay lacagtii buu iska bixiyey badeecadii buu soo qaatay hadduu ka baqaayo inuu ninka kaga ceshado ya ah, war war er, wiii maaila noqon weyday uu ka baqaayo si uuna uga ceshanin buu ka dhaqaaqi meeshi ah, khiyaaru shardi hadduuna jirin wey khiyaaru majliskii meeshaas ku baabi'i hadhow buu kasoo laaban soo alaabta watadeen Ah, marka waan kala tagnay buu leeyahy majliska haddaan ku kala tagnay uma soo noqon karti shardina ma shardisanin ah, shardina maada shardisanin baaban wuxuu ku saabsan yahay lakiin masalada ayada cabdullahi bin cumar ijtihaadkiisa wey radi allahu canhu ardaa cabdullahi bin cumar baa ijtihaaday xataa waxaa soo arooray xadiid ah walaalkiis axadka walaalkii yuunan ka tegin asagoo ka baqaaya khashyata an yastaqiila isagoo ka baqaaya inuu ka soo ceshado yuunan marq dhihin oo khiyaaru majliski maarata uuna baabicinin taasa soo aroortay ijtihaad ibn cumar wey radi allahu canhu xadaثana xafs bn cumar qala xadaثana hamaam can qataada can abi اlkhayl can cabdillahi bn xaariثin can xakiim bn xizaam radi allahu canhu can nabiy sala اllah alيه wasalam qaal albayicaan labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin wada joogaan nin walba waxiisa waa ka noqon karaa khiyaaru majlis baa la dhahaa jamhuur culamaa baana qaaratay xanafiyada maalikiyada diidan waliba xanafiyada aad iyo aad bay mashaladan iyo ugu tashadudeena waa diideen waxay leeyihin xadiidkan ma qaadanayno lannahu khaalafa alqiyaas bay leeyihin waxaasay imaanayaan waa khabaru aaxaad waxyaala noocaanay la imaadeen khiyaar majliska waa diidan yihiin lakin xadiidku waa haabit fi saxiixayn ayuu ku sugan yahi majliska khiyar majliska inuu sugan yahi wazaada wuxuu ziyaadiyey axmed axmed wuxuu ziyaadiyey can qaala xadahanaa bahs ayuu yihi xadahanaa bahs bahska waa bahs ibnu asad wey bahs ibnu asad ah. qaala wuxuu yihi qaala hamaam hamaan baa wuxuu yidhi fadakartu dalika labi tayax baan u sheegay yaziid faqaal kuntu maca abilkhayl abulkhayl ninka la yidhaahdo ee qataado uu kaaga warramay hamaamow sheekhaada qataado ninku ka warrama abulkhaylka anaa oo maciise ahaa lamaa waktigii xadaahu cabdullaahi bnu xaari cabdullaahi bnu xaari markuu u warramayey abulkhaylkaasi hada xadii xadiika markuu warramayo anaa maciise marka wuxuu u adkeeyey un qataado riwaayadu abulkhayl ka warinaayo ayuu adkeeyey ninkan la yidhaahdo abu tayaax yaziid binu xumayd hamaan baana loo adkeynayaa xadiidka asagaa inuu dariiq kalena leeyahay nacam dariiqa asaga ahna waxaa wasliyey abu cawaana fii saxiixihi can abi jacfar الdarami baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa lam yuwaqit اlkhiyaara hadduuna khiyaarkii wax waktia u samaynin hal yajuuzu lbeycu beyci maasaxaya wax wakti aho loo sameeyo oo shardi ah oo la sameeyey ma jirto beyci ma fuli haa wuu fulaya haddaan shardiba aan la shardisanin majliskiina lagu kala tagay beyci waa asaxay waana fulay xadaثana abu nucmaan qaal xadaثana xamaad ibnu zayd qaal xadaثana ayub can naafic can ibni cumar radi allah canhuma qaal qaala الnabiyu sala اla alay slam albayacaani bilkhiyaari bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin hadday kala tagaan ka waran shardina uuna jirin jaaza beycu beyci waa tegey aw yaquula ama intuuna dhihin axaduma midkood hadduuna dhihin lisaaxibihi saaxiibkii hadduuna ku dhihin ikhtar waa taas yo mar haday soo maray midkiisa labadii qof ay wada joogtay wax kala gadatay hadduuna midkood dhihin ikhtar yani wuxuu leeyahay waxaad doorataa ima albeyci beyci inaad tagsiiso oo sida aan ku kala gadanay aan ku kala joogno dooro hadduu sida yahahdo maxaa ka ratimi waxaad ratimayso beyci waa fulay waa tegey majliska khiyaarkiisina waa baaba'ay oo wixii la wada joogo oo la wada fadhiyo yaa laisu soo noqon karin leanna ikhtar iyo baa tihi ikhtar ikhtartu waan doortay ma dooratay beyci inuu sidaa ku socda haa xataa haddaad maalin dhan gaari wada saaran tihiin oo dib dambe kugu soo noqotay wixii inaad soo ceshato ma soo ceshan kartid lanna adaa waxaa dooratay beeci inuu sidaa ku dhammaado wa rubamaa qaala waxaa dhici karta inuu yidhi aw yakuuna bayca khiyaarin bilkhiyaari bay leeyihiin albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa intayna kala tegin aw yakuuna unan ahaanin hunaaka meeshaasi bayca khiyaar beycu khiyaar una ahaanin beycu khiyaarkaasi labaa soo geli khiyaaru imdaa'il beyci oo ikhtarta wuu soo geli khiyaaru shardigina waa soo gelaya labaduba waa soo geli labaduba khiyaaru majliskii bay baabi'inayaan oo midna wuxuu ku baabi'inayaa cadam اlcawda inaanad soo noqon karin midna khiyaaru majliskii oo jiro oo majliska la wada fadhiyo majliskii oo la wada fadhiyo ayaadan soo noqon karin waa ikhtarta midna majliskoo lagu kala tegay oo maalam tafaraqaadii ay dhacdo tafaruq uu dhacay yaa soo noqon kartaa maxay tahay midda majliskii wada fadhiyo oo muxuu ahaa la wada fadhiyo aan isu soo noqon karin waa midde waa haddaad tiraahdo etar war ma doorate msusoo noqon susoo noqon mayn waa kala qorateen waa kala seexateen ah. sida hadday dhacdo khiyaaru majliska maa yatafaraqa intayna kala tegin baa isku soo noqon kartaanti yaa baaba'day oo iskuma soo noqon kartaan kol haddaaba dooratay cadamu rujuuc soo noqon la-aan haddaad dooratay midda labaad khiyaaru majliskii oo baaba la kala tegey yaa soo noqon kartaa awake an yakuuna bayca khiyaar oo shardigii ah khiyaaru shardi baa meesha jira majliski lagu kala teg maa lam yatafaraqa ma dhihi kartid oo waxaad maxaa yeelay maa lam yatafaraqa majliskiiba waa khiyaar kaleo ka xoog badan baan haystay oo khiyaaru shardi la dhaho muddadiina waa kusoo laabtay labadaa khiyaar baa meesha ku jirta ogow xadiistu la alfaad kale iyo riwaayoyin kalea jira ka faahfaahsan mid kale sagax ogo isdhex jira ayaa jira baab albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gadanaysa khiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqa inta la kala tegin wa bihi qaala ibnu cumar saasuu yidhi washureixan waa qabaa washacbiyuna waa qabaa wadaawuus iyo wacada ibnu abi mulayk raggaaso dhan baa qaba aimada ah ee saxaabada iyo taabiciinta iskugu dhex jira waxaa lagu radinayaa xanaafta oo diidan khiyaaru majliska xadaanaa isxaaq ibnu mansuur albayicaanidaas waxay ku fasirayaan almutasaawimaani labada wax kala isgorgorinaysa ku dhahayaan labada isgorgorinayso bilkhiyaari bay dheheen siaasay ku fasireen waa tawiil aad u fog wey xadaanaa isxaaq isxaq ibn mansuur baa loola jeedaaye akhbaranaa xabaan ibnu hilaal qaala xadaanaa shacb ibnu xajaaj qaala xadaanaa qataada qaala qataada wuxuu yihi akhbaranii can saalix abilkhayl can cabdillaahi bn xaarifi qaala wuxuu yidhi abulkhaylkaa saalix baa la dhaha samictu waxaan maqlay xakiim bin xusaam radi allahu canhu can nabi sal slm qaal albayacaan labada wax kala gadanays bilkhiyaari bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin fain sadaqaa hadday run isku sheegaan labaduba wabayana isku caddeeyaan burika waa loo barakeynaya lahumaa labaduba fii baycihima beyc baa loo barakeen kan alaabtiisiibuu run ka sheegay kanna lacagta uu waduu run ka sheegay qiimaha uu sheegayo mararka qaarkood waxaa dhici karta lacagta isku xiranta lacag boqol boqol kun iskugu xiran ama hal malyan iskugu xiran goormaa tirini waxaa laga yaabaa hay-ad hal malyan wey inu iska yihahdo waxaana dhici karta inay wax ka maqan yihiin marka run hadduu sheego fain sadaqa hadday run isku sheegaan wa bayanaa isku caddeeyaan burika lahuma waa loo barakayn fii baycihimaa wain kadabaa hadday been isku sheegaan wakatamaa ay wax isku qariyaan muxiqad waxaa la baabi'ini barakatu baycihimaa beecoodii barakadiisa la baabinaya ah, macnihii baa laga qaadi iyo nahdi faa'iidadii baa laga qaadaya lacagta kana uu qariyo oo lacagan awal dahab iyo fidniya waa la isticmaali jire marka lacag maqshuush ah oo radiya oon qiimo badn wanaagsanayn ayuu gadanaya dollar feeg ah ayuu hoosgeliyey oo yiri kun shilin oon jirin buu hoosgeliyey katamaadii bay soo geli katamaadii ayay soo gelaysaa lacagtii buu qaar ka halsiimay bunugta qaar waxaa la sheegayaa meel bunugta qaar khayaamo kuwa sameeyey lacagaha dadka tujaarta lacagta faran ay qaadanayaan boqol kun bu ka reebi kun bu ka reebi kun ku reebi ah, hadhow markuu la tagaba waxaa ka maqan halkii maqli meeqaa ka maqan toban kun baa ka maqan soo waka waxaasaa dhici karta xadaثana cabdالlah بن yusuf akhbarana malik can naafic can cabdالlahi بn cmr radي الlahu canهuma ana rasuul الlahi salى الlaه alيه waslam qaal almutabaayacan labada wax kala gadan kulu waaxidin mid kasta oo minha bilkhiyaari buu leh ma aha khiyaarka ninka badeecada wata ee rasiidka qorqoray un maaha mid walba khiyaar buu leh calىa saaxiibi buu khiyaar ku leeyahay hadduu beeci sidaa ku tagsiin iyo hadduu ka soo ceshanba intee buu khiyaarku shaqaynaya maa lam yatafaraqa intayna kala tegin waa intay wada joogaan wey maalin idil hadday wada joogaan khiyarka waa leeyihin hadday bil dhan wada joogaan khiyarka waa leeyihin oynan kala dhaqaaqin ilaa bayca alkhiyaari mooyeene oo bayculkhiyaar hadduu jiro ijtimaaca iyo wada jooga waxba kuu tari maayo waa kay bacdulkhiyaarkaasi ikhtar dooro iyo waan doortay a waan wada joognaayo iisoo cel ma dhihi karti soo kaa isixday maaha oo tiri beeci kusoo noqon maayo oo heshiiska saa qortay maaha ood ballantaa qaaday ceebna ma jirto oo ceeb baa dhacday ma dhihi karti a khiyaaru shardiina mesha waa lagu fasiray labadaba lagu fasiray qaala musanifu raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa khayara axaduhumaa saaxiba midkood hadduu saaxiibkii khiyaar geliye bacda albeyci markii beeci uu dhacay kadib ayuu yihi hebelow khiyaar qaado markaasuu yihi waan qaatay inaanan soo noqonaynin ma qaarate haa faqad wajaba albaycu beeci waa waajibay lazima wanafad waa laazimay waana furay wixii la wada fadhiyo marka mid walbaba saddexdaa khiyaar waa inaad mid walba meeshiisa mariso xadaثana qutayb بن سacيid qala xadaثana leyth بن sacd can naafic can ibn cmr radي الlه canهuma can rasuuli الlahi salى الlه alيه wasalam anahu rasuulku qaala wuxuu yihi ida tabaayaca الrajulaani wakada اlmarأataani wakada الrajul wاlmarأة waa iska baabu tagliib wey الrajulaan laba nin ama laba haweena ama nin iyo naag haddii wax kala gataan fakulu waaxidi minhumaa mid walba bilkhiyaari buu leeyahy maa lam yatafaraqa intay wada joogaan bay khiyaar leeyihin oo wakaana jamiican waa tawkiidun wakaana jamiicanta inta wada joogaan bisi adkaysay o amase yukhayir axaduhuma maa lam yukhayir day ku cadfan tahay nafyigaas oo yukhayir oo maa yukhayir intuuna khiyaar gelinin axaduma midkood aakar midka kale midkood midkood kale hadduuna khiyaar gelinin marka tafaruq kow in la kala tago labadii qof isku soo noqodkoodii maxaa hor istaagi kala tag waa kow laba eh, ikhtiyaarkii doorashadii uuna soo noqonayn u doortay ayaduna waa sidoo kale aw yukhayir axaduhuma midkood hadduuna khiyaar gelinin alaakhara midka kale oo fatabaayaca calىa dalik fain khayara meesha ku jirta ana wuxuu iska ka yidhi oo yukhayir axaduhuma alaakhar a ah, midkood hadduu midka kale khiyaar gelinin fain khayara hadduusan khiyaar geliyo axaduhuma midkood alaakhar midka kale oo fatabaayaca calaa dalika ay saa ku kala gataan faqad wajaba lbaycu markaas baycu markaasu waajiba oo sugnaaday wey wain tafaraqa hadday kala tagaan bacda an yatabaayaca intay kala gateen kadib ay kala tageen walam yatruk kama noqonin waaxidu midna minhumaa labadooda kamida albaycu bayci kama noqon intii la wada fadhiyey faqad wajaba albaycu baycu waa waajibi wuxuu kuu sheegayaa ikhtiyaarka beeca in sidaa lagu tagsiiyo kow tafaruqa majliska lagu kala tegay laba labaduba khiyaaru majlis baabinayaan soo maart khiyaaru majliski labada baabinayaan almutabaayacaani bilkhiyaari maa inta khiyaar bay leeyihin inta majlis wakaana fi majlis alcaqdi majlisulcaqdi intay wada fadhiyaan khiyaar bay leeyihin haddaan laba shay ayna dhicin labada shay maxay yihiin atafaruq bilabdaan in bedelka lagu kala tago labada qofaa kala tageen laba ayagoo wada jooga marka horeba inay dhaheen isku soo laaban mayno beecina waa siduu noogu dhacay soo ma labadaasba waxay baabi'inayaan khiyaarumajliski baabiinayaan khiyaarumajliski ayay baabiin oo isku soo noqod ma laha khiyaaru shardigu waa sawuna tafaruqii oo dhacay oo la kala tegey ayay kuu banaan tahay inaad soo noqoto soo marka waa laba aan la soo noqon karin iyo mid lasoo noqoni laba shay oon lasoo noqon karin waa ka labada xaalo lasoo noqon karin khiyaaru majliskii hadduu dhaco tafaruq oo la kala tago waa ko tan labaad maxay tahay aan la noqon karin waan ogolaado beeci ku noqon maayo hadduu qofku u yidhaahdo marka lasoo noqon karo walow majliska lagu kala tagay waa goorma khiyaaru shardi khiyaaru shardi wey baabun wuxuu ku saabsan yihi ida kaana albaayicu bilkhiyaar haddii baayicu uu khiyaar qaato hal yajuuzu lbaycu baycu ma ansaxaya ida kaana albaayicu bilkhiyaar baayicu hadduu khiyaar leeyahay hal yajuuzu lbaycu baycu ma fulaya halkan istifhaamtan wuxuu u geliyay musanifka qaar baa waxay qabaan khiyaarka waxaa un iska leh ninkan mushtariga ah ninka mushtariga eh wax soo gadanaya ee alaabta la tegey ninkaa unbaa khiyaar iska leh amaa baayaca eh, muxuuaha lacagta qaatay ee alaabada iska dhiibay kaa khiyaar ma leh wuxuu le idaa kaana albaayacu bilkhiyaar hadduuba asagaba majliskii fadhiyo oo majliskii uu u suuroobayo hal yajuusu lbaycu beyci ma furayaayo isagana ma loo diidi yajuusuda wuxuu ka wadaa hal min ajaaza we yani waa furay hal yajuuzu baycu masaas ku furi mise khiyaar bule khiyaar bule we sida mushtariga uu khiyaarulmajlis u leeyahay yubaayicuna mushtari u yahay khiyarulmajlis u leeyahay ninka badeecada wata ee lacagta qaata ee badeecadiisii gaday waa soo ceshan karaa alaabadiis du lacagta uu maarata saluugo inta masjidka la fadhiyo ninka lacagta shubay ee badeecada soo qaatayna badeecadii waa iska soo celin kara lacagta soo ceshan karaa hadduu badeecadan saluugo waa saas macnaha baayici mushtari wey xadaana moxamed bn yuusuf alfiryaabi qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna can cabdillahi ibni dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma can inabi sal slam qaal kulu baycayni laba wax kala garatay kulligood laa bayca baynahumaa beec dhaxdooda fulay oo sugnaaday maba jiro xataa yatafaraqaa inay kakala tegayaan intay fadhiyaan beeci waa beec iska mucallaqa wakti kasta waa la kala ceshan karaa xataa yatafaraqaa inay kala tagaan ilaa beec alkhiyaar beec alkhiyaar oo aan tafaruq hor istaagi karin beec khiyaar khiyaaru shardi tafaruqa iyo kala taga ma hor istaagi karo waa lasu noqonayaa ama bayc alkhiyaari kii kale waa mid xadathana isxaaq ibnu mansuur qaal akhbarna xabaan binu hilaal qaal xadathana hamaam bn hamaam mxuu ahaa ibnu yayaba hamaam ibnu yaya alfiiriya xadathana qataada ibnu dicaama can abi waa soo maray saalex bin abi maryam baa la dhahaa can cabdilaahi bn xariثin can xakiim bn xizaam radia allahu canhu ana nabiya sal l slam nabiga alayh salam qaala wuxuu yidhi albayacaani bilkhiyaar bay leyihin labada wax kala gadanaysa soo maarti labadiiba khiyaar baa la siiyey intuusan dariishanay musanifku waa saas mushtari keliya lama dhihin ee labadiiba khiyaar bay leeyihin wey xataa ah. yatafaraqa ilay kala tegayaan qaala hamaam wuxuu yihi wajadtu fi kitaabi kitaabkaygu waxaan ka dhex helay yakhtaaru ثalaaثa miraar saddex jeer buu khiyaar yuu dooranayaa saddex jeer buu dooran oo haddii khiyaaro shardiga u ola jeedana waa saddex jeer waa saddex maalmood hadduu ola jeedo xagga hadalkana saddex jeer buu lehay waan doortay waan doortay fain sadaqaa hadday run isku sheegaan oo gabayanaha isku caddeeyaan burika lahum a fii baycihim waa loo barakeen wain kadabaa hadday been sheegaan wa katamaa qaryaanna baa ceebta iyo khiyaamada la yimide hadduu mid uu been sheega kii kalena ablkhayl ablkhaliil ablkhaliil a ah. ablkhaliil wey khaylku sax maaha ablkhaliil saalex bin abi maryam aan soo marray dhor jeer intaba ablkhaliil ablkhaliil wey intaba ablkhaliil wey cabdillahi bin xaarith buu ka warinaya xakiim bin xusaam ayb u noqo hadda fain sadaqaa bayana barkatamaa uh, wain kadabaa wakatamaa facasaa an yarbaxa ribxan wayamxaqaa barakata eh, baaba'dode barakata baycihima waa shuumu lmacsiya waxaa dhici karta mararka qaar labada qof waxbay kala gartay mid waa iska daacad midna khiyaamuu keenay wixii asagaa ah ee khiyaamada ku dhex jiray shuumiga iyo xumaanta ku dhex jirta ka asaga wuxuu keenay yaa laga xodhan ba isla baabo shum shumul muxuu ahaa almacsiya macsiyada shumigeeda iyo xanuun xumaanteedu dadku waa xanuuni waa dee dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasaba aydinaas bale soo ma maanta dadka ay samaynayaan qaar ka mida kuwii kalena shumigeedii waa ku dhacaya o abaar baa ku dhici o cudurraa dadka qaar waxay la imaadeen nasal salam alcaafiya saasoo kale weeyaan labada qof wax kala gadanaysa hadduu mid khiyaamo la imaado wixii asagaa la kala gatay meel kastaba barakalaaan bay noqonaysaa qaar saasay ku fasireen qaarna waxay yidhaha meehe ninka la yimid kitmaanka iyo kadibka beenta iyo qarinta kaasaa loola jeedaa midku hadda noqdaba kana waa noqon karaa kana waa noqon karaa saas darteed baa waxaa laleeyahay wayamxaqa e- e- barakata baycihimaadaas waa mid walba hadduu sidiisa oola imaado wey qala wxadaثna hmam xadaثna abu tayac yaزيid anahu samca cabd الlahi بn xariث yuxadiث xadيث xakim بn xisaam can الnabiy salى الlah alيه wasalam nam qaala musanifu baabun ida ishtaraa shayan hadduu shay soo gato shay buu soo iibsaday fawahaba markaasuu hibeeyeyba fii sa min saacati isla markiiba ninkii nin buu ka gatay ku ag taagnaa buu yihi warho qabla an yatafaraqaa labadii wax kala gadato on kala teginba labadii qof wax kala gadatay oo isla joogta oon kala tegin alaabtuu ninkan ka gatayba ku kali farta ka saaray markiiba u yidhi qaado ka warran arrinta ayada beeca ma dhacaya ma asaxaya hadduu midkii alaabta laga soo gatay uu raalli ku yahay oo wax hadala ah una ka qabin beeci waa asaxaya laakiin hadduu majliska inta la joogo u yihahdo ma yeelina beeceygii baa ka soo noqday waa loo soo celinaya walidaalika sukuudka xadiidkan soo socda cumar buu ka qaadanayaa idan buu ka qaadanayaa walam yunkir ilbaayicu cala lmushtari soo maartid bukhaari fiqigiisa marka waa goorma goorta labada qof ay wax kala garatay midkood hadduu wixii uu nin sii siiyo beeci goortu asixi waa hadduunan inkirin walam yunkiri baayicu baayici beedacada lahaa ma inkirin cala lmushtari ninka intuu ka gatay alaabadiisa qofka iska siiyey ma inkirin waa fiirinayaa beeci asixi aw ishtaraa cabdan qofkii addoon soo gataa faactaqo isla markiiba xoreeya taa xadiid kuguma imaanaysa lakin waa laga fahmaya waa laga fahmaya wa daawuus wuxuu yidhi fii man yashtari salca qofkii badeeca soo gata cala aridaa riduu kusoo gatay ninku ka gadanayo waa ku qarcay waa ku raalli noqday uma baacaha markaasu asagii sii iibiyay oo nin kalu ka gaday wajabad lahu way u waajibtay waribxu lahu faaidana saa iskale nin baad alaab ka iibsatay alaabtaa ka gadatay ninkaad ka iibsatay si ridma aad ku gadatay tijaara can taraadin wey ah, waadna qibdootay oo la wareegtay qibdoodkaasna haddee shay walbaba qibdoodkiisa alaabta la gadanayo yani xadiidkii nabiga alayh isalaatu wasalaam uu yidhi axadkii marku wax soo gato yuuna sii iibin ilaa uu ka qibdoodo ilaa uu ka qibdoodo qibdooshadu waxay u noqonaysaa shay walbaba bixasabi shay walbaba xaaladiisa iyo curfiga caadada iyo dhaqanka dadka ayay noqonaysaa maalan hadday tahay alaab culus ood gadatay qibdooshaheeda lacagtii ood subtay iyo alaabtaadi oo dhinacaad ku aruursatay waa qibdootay waad la wareegtay walow dukaankii basa dhex taalle dhinac baad u dhigatay iisoo raadseeya waa lagu rasteeyey sagaal saac baa gaarihii laguu keenay alabta laguu soo qaadi baa lagu yidhi markaa soo noqotay waxaa alabti waama iibsadayba waad gata waad qibdootay guri baad iibsatay ama balood baloo see lagu qibdooni intii la qaado meel kale lama geyn karo atakliya kan waa inuu ka dhexbaxo kana kusoo wareyo dhex istaago ayay ku noqonaysaa inuu wixii la wareey oo qibdooday marka haddii labadii qof intay wax kala gataan markay kala gateen kadib uu kii soo gatay haddana iska sii iibsado waa banaanta laakiin waa goorma bacda alqabdi waa in wixii la wareego hebel baa alaabtii la wareegey baloodka hebel baa nooga soo dhexbaxay guri hebel baa nooga soo dhex tegey ah, alaabadii hebel baa iskaloo gaar lagu calaameeyo loogu qorqoray korka looga qoray alaabta saas wey taasa waxaa la yidhahdaa qabdi baa la yidhahdaa leanna waxaa laga cararayaa haddii siaa la yeeli waayo xoolihii aad soo iibsatay ee badeecadaha aad la wareegi weydo lacag un baad la wareegaysaa suuqa alaabba gacan kuma haysidba lacag baad mar boqol kun baad suuqa la gashay alaabaad ku gaday alaabta iyada suuqa taale eed la wareegtay eed muxuaha lamada wareegin weliya lacagta unbaad shubtay un alaabtaasaan kaa gaday lacagtan qabso suuqii baad hore usii gashay nin kalead la heshisa waxaa tiri alaabbaad dukaanka ii dhex fadhido ii taalla oo welilama la werey lacag unbaa shubtay boqol kun bay ahayd boqol iyo labaatan kun baa alabteedan lagala wareeyey ku kalaa la sii wareey maantaor marka waa lacag lacag lagu gadaayo xaqiiqada marka laga fiiriyo laba lacagood oo isku jinsi oo la kala badinayo wey boqol kun bay taagnaydana boqol iyo labaatan ribay noqonaysaa ribay noqon wax laga cararaya waa middaa wey markaad la wareegto ayaad xoolahaad la wareegtay gadan kartaa oo iyo faa'idada rabtana saaran kartaa lakiin xoolahaad la wareegin lacag baad la wareegaysaye faa'idada ayadaa oo ribaa la yidhahda saasa laga cararaya wa alxumaydi wuxuu yidhi sheekh lbukhaari xumaydi cabdالlahi بن zubayr qaala xadadna sufyaan ibn cuyayna qala xadadna cmr بن dinaar can ibni cmr radي الlahu canهuma qaal kuna maca nabiy nabigan la jiray alayh الsalaaةu wasalaam fii safarin safr fakuntu waxaan ahaa calىa bakrin qaalin geelaan saraa bu yiri sacbin oo bayl qaba nufuur waa midka orodka geela waa aratay iyo xoolaha iyo neefneef waxaa jira aan loo soo dhawaan karin haddii maarata wax la saartana kaala buuba iska cararaya wiilka yara cabdullahi bin cumara ritigaa asagaa buu korka abi baa iska lahaa cumar baa iska lahaa waa fuulay markaasuu la cararay oo safareydii iyo dadkii socdoo dhan buu la dhadhaafay calaa bakrin sacbin oo bayr qaba licumara cumarna uu leyay radia allahu canhu ah, cumar bn baa iskale abiis wey fakaana yaklibuni ah, waa iga qaalib noqonayey ritig baa iga qaalib noqday oo iga adkaaday oon keri waayo celin waayey fayataqadamu waa iga hormari mar amaama alqowm dadkii hortiisu ila aadaya oo dadkii bila dhadhaafi fayasjuruu cumaru wiilkiisi baa ritig loo cararay mogtahay cumar baa garb ordi yasjuru cumar baa celinaya wayaruddu waa soo celinaya wuxuu kusoo dabaalaya ciidankii iyo dadkii socday uma yataqadamu haddana waa dhaafaya fayasjuru cumar baa soo celin wayaruddu waa soo laabaya waa canaananaya waa soo celin faqala nabi sal slam baa markuu fiiriya wuxuu yii licumar bicnihi eegan wixii nabiga gacantiisa soo galo edab buu qaadan hadduu mid dhaqaaqila ahaana midka ugu fiican buu noqon abu dalxa radia allahu canhu ardaa faras uu lahaayoo batii ahaa yaa habeen kamida ah madiina un qaylo ka yeedhay kakacaay un baa layin ciidan iyo col iyo balaaga laga baqaayay oo baa ku xeeran nabiga calayh isalaatu wasalaam faras u keenaysan oo muxuu ahaa musaraj ahoo koorihiisii wata kama gaari karo faraskan abudalxaa buu ku boday nabiga alayh isalaatu wasalam asagoo iska leeda aho waxba saareen markaasuu nabiga alay slam mesha keelad ka yeelisay ayuu markiiba isku sii daayay isagoo ciidan waxba qaadanin waana yadullu calaa shajaacati sala la alay slam geesinimadiis waa habeen meeshii buu galay arradii buu soo beeqaaqay wixii dhan buu soo agmaray wixii waxbaba ka jirin carrada oo qayla iska yadhaya tahay wuu soo ogaaday saxaabadoo amminkaa isdiyaarinaya hubkeeda waxoola diyaarsanaya ayuu ku soo noqday lan turaacu buu yidhi wax argagaxa oo cabsi oon soo arkay ma jirtee ha cabsanina buu yidhi ko ta labaad faraskii buu tacliiqiyey wajadnaahu baxran buu yidhi faraskaad ogeedeynaya badiig ahaa socodka gaabnaa bad baad moodaa buu yidhi si u booday soo jaabir bin cabdillaahi ratigiisiina waa kii dee isagoo dhaqaaqina uu soo gaaray nabig alay slam ushi saa u taabsiyeyba waa dhaqaaqay mubaarak sala allahu alيh waali wasalam barakadii nabiga kan la keri walaayahay ordaayana markuu nabiga alayh salam gacanta ku dhigo hayinan layinan buu noqon mid hayina oo wanaagsan buu noqonaya cumar buu la hadlo wuxuu yihi ratigan wiilka dhibay bicni iga gad qaala wuxuu yihi huwa laka ya rasuul allah a adaaba iska leh kaana gadi maaye qaala rasul sal sl maya wuxuu yihi bicni iga gad wuxuu rabaa in iskugu daro fabaacahu min rasuuli illahi buu ka garay sal slam faqala nabi sal slm ba wuxuu yidhi huwa laka ya cabd lahi bn cumar cabdullahi bn cumarow ritigaaraaba iska leh tasnacu bihi ku same maa shita waxaad rabto haddaad qalan iyo haddaad gadan iyo haddaad wadan uu ku finaan uu ficnaaday marka maxaalushaahidka waxaa weeyaan cumarkii nabiga uu wax ka gatay oo la joogo majliskii la joogo ayuu wixii uu nabiga gatay haddana hibeeyey cabdullaahi bin cumar markaa hadd wuxuu yihi walam yunkiri baayic so kuma dhihin baayici ma inkirin cumar radi allahu anhu ma inkirin sukuutu cumar yadulu calى arida inuu raadli ka yahay bay tusaysaa oo khiyaaru majlis uunan qabin oo soo ceshasho wa la yihahdo unan ogolayn unan ku fikiraynin oo beeci uu saa kaga tegey ayaa marka laga fahmay cumar ayaa laga fahmay radi allahu canhu waa fiqiga bukhaari radi allahu canhu qala abu cabdillahi bukhaari wa qaala leyth leyth sheekhiisa ma aha tacliiq wey marka wa qaala leyth wuxuu yihi leyth bnu sacdin alfahmiy xadathana cabdiraxman bnu khaalidin can ibni shihaab الzuhri can salim bn cabdillaahi can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma qaal bictu min amiiri اlmuminiin amiir اlmuminiinkaas waa cuثmaan bnu cafaan radi allahu canhuma waxaan ka soo gatay maalan xoolaan ka soo gatay bilwaadi meesha waadulqura la yidhahdo waa tabuk xaggeeda waadulquradu markuu nabigu tabuku socday buu sii maray xagga waadulqura xoolo uu ku lahaa oo beer iyo ah beer ah cuثmaan bnu cafaan ayaan ka gaday bui bictu min amiiri اlmuminiina amiir muminiin cuثmaan bn cafaan waxaan ka gaday radi allahu canhuma maalan xoolo ayaan ka gaday bilwaadi waadi اlqura meesha la yidhaahdo xoolaha aan ku lahaa ayaan maarata ka gaday buu yidhi xoolaha waadilqura waxaa iska leh cabdullahi bin cumar baa iska muxuu ku dhaafsado oo ku gaday bimaalin xooloo lahu cumaan uu lahaa xoolaha cumaan uu lahaana xaggay joogaan bikhaybara khaybar bay joogaan oo madiina aan ka fogeyn marka waadilqura oo tabuuk ku taalla oo shaam ah beeruu ku lahaa cabdullahi bin cumarkan yuu cumaan bin cafaan ka gaday wuxuu kaga gaday beeru cumaan bin cafaan ku khaybar ku buu ka gaday marka madiine la joogo khaybar iyo meesha la yihahdo waa dulqura madiine waxaa u dhow khaybar baa usoo dhow khaybar baa usoo dhow ninka marka khaybar usoo dhowaaday waa kuma hadda cabdullahi bin cumar ninka fogaadayna waa kuma cumaan bin cafaan ku sheegi doonaa ayib falamaa tabaayacnaa markaan kala gadanay rajactu waaan rajactu waan laabtay calىa caqibii ciribtayda gadaal gadaal baan usaqay bir gurigiisi ku jirin guriga cuثmaan bin cafaan xataa kharajtu min beytihi cuثmaan gurigiisi baan ka baxay bu khashata waxaan ka baqayaa an yuraadani inu iga soo ceshado albeyca beyci beyc inu iga so ceshadaan ka baqaya waan baxay bu wa kaanat الsunatu maxaa yeelan u baxaya wada jooga waxay keeni laheed khiyaaru majlis marka wuxuu le wa kaanat الsunatu waxay ahayd ana almutabaayicain labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari inay khiyaar leeyihin intay wada fadhiyaan xataa yatafaraqaa ilay ka kala tagaan kala tagii baan sameeyey suuna iga noqonin qaala cabdullahi wuxuu yidhi falamaa wajaba baycii smaarati majliskiiba haddii lagu kala tagay shardina uusan jirin beycii waa waajibay falamaa wajaba baycii markuu waajib ii waajibay wa baycu iyo beyciisi u sugnaaday oo nin walba beerti kale uu ku kala wareegay ra'aytu waxaan arkay buu yidhi anii anigu qad qabantuhu inaan xoogow siray waan siray buu yidhi inaan siray baan arkay oon faa'iidada iyo dheefta xooggeeda inaan aniga yeeshay sababtu waxaa weeyaan banii anigu suktuhu waan kaxeeyey cumaan ilaa ardi hamuuda ardu hamuud oo shaam ku taalla iyo halkaa iyo waadilqura meeshii lagu halaagay qowmu saalix hamuud halkii baan maaratay beertii iyo ku taallaaye waan ka fogayey madiina bialaai layaali saddex habeen baan sii waday buu yidhi meel loo socdo wasaaqanii asagana wuxuu ii soo celiye o ii soo kaxeeyey ila madiinati xagga madiina markii beerteyda laga hadlaayo bialaai layaal beerteyda waadilqura marka laga soo baxona xagga madiina saddex beri usoo socday buu yidhi madiina marka duleedkeedaba khaybar baa ma joogaa buu yidhi marka dhulkaygii iyo magaaladaydii madiineen deganaa yaa isku dhowaaday buu le taas marka wuxuu ka hadlaya un khiyaaru majliska iyo masalada ku saabsan ayuu ku cad yahay marka laga hadlayo ee hadda daahirka baabkii u baabaystay kuma bacadda waxaase laga fahmaya xadiidka bayaan jawaazi beyci lcayni اlghaa'iba calى الصifa cayn maqan in lagu kala gato sifa iyo tilmaan madiina la wada joogaa gurigaas lagu wada jiraa war beertaydii ma garanaysaa haa iga gado maxaan kaa gatan beertan jawaasu baaci cayni bicayn laba cayn in lasu gatana waa banaantahay iyaduna neefka neefkan igaga gat waa la dhihi karaa laba cayna booska booska igaga iibi waa la dhihi karaa ribana ma noqonayso ribowiyaadkaba kuma jirto ah, ribowiyaadkaba kumaba jirtaba baabu maa yukrahu waxaa la nacayo min alkhidaaci fi lbeyci khadaaca iyo khiyaamada fi beyci beeca gudihiisa laiskhiyaamo karaahiyo wey beeci ma beeci waa saxaya haddii shuruudii beeciga kale la helo oo qofkii uu raadi ku noqdo oo isku dhiibo oo muuqaalkii kore iyo wixii uu qofka arko oo khiyaamo kalaasa jirto beyci waa sixi laakin waa arrin aan wanaagsanayn in laskhiyaamo in laskhiyaamo arrin fiican ma aha xadaثana cabdالlah بن yusuf qal akhbarana malik inaad khiyaar shardi leedahay moye cabdالlahi بن yusuf akhbarana malik an cabdiلlah بن dinar can cabdiلlah بن cmar radي الlahu canهuma ana rajula nin yaa dukira waxaa loo sheegay lلnabiyi salى الlaه alيه wasalam anahu yukhdacu in la khiyaamo yani dukira الnabiy waxaa loo sheegay ana rajula nin in yukhdacu la khiyaamo fi buyuc beeca nin baa suuqaba hadduu galo waa walkhayaami waa la siri fa qaala wuxuu yidhi idaa baayacta ma saasaa lagugu hayaa ha waa lagu barto suuqleydaa baratay fa qaala wuxuu yidhi idaa baayacta markaad wax gadanayso faqul waxaad tidhahda ad ka horgeysaa qofka laa khilaaba dheh ah, khiyaamo ma jirto dheh baa la yidhi xibaan binu munqid baa la dhihi jiray munqid binu xayaan labadaba waa xibaan binu munqid ayaa raajixa xibaan binu munqid saxaabi jaliil waa radia allahu canhu xogow madaxa wax ka gaaray markaasuu dee nin becshiro iyo tijaaro yaqaano oon becshara la-aan joogi karna wuu ahaa ehelkiisii baa nabigu u yimid calayh salaam odaygan waana duqoobay xogow maskaxdiisina dhaawacaasa gaaray beeci mar walba waa la khiyaama o khasaaruhu jilbaha goostaaye nabiga allow beecaba ka jooji baa lihi oo xijir xajir ku samee xajri markaasuu nabigu wuxuu yidhi hye kaale waa calaacalay marka nabi alla wax kaloon haysta male suuqaan baan garan on ka quutulyeebsada oon ka shaqaystaa ay fadhiisinin waa lay khiyaamaa laakiin nabiga alay salam wuxuu tiri waxaad tirahdaa buu yidhi laa khilaaba ah, khiyaamo ma jirtoy dhe laba qof qof isku imaan waxbay kala gadanayaan markuu u dhiibayo wuxuu yidhaha haddaba hay khayaan xaqiiqada dhabta hadda iisheeg hadda khayaantasi waa kuu soo noqon shardigaasu xihan ilaa waktigii cuhmaan binu cafaan boqol iyo soddon sanuu gaadhay cumrigiisa oda jir boqol jir bu halka horaba boqol jir kadibna soddon sano kuda boqol iyo soddon sano ayuu gaadhay intaasuu deena gadanayey beyc allaa beyci uu soo gato oo deena dib looga sheego la yirah waa lagu khayaaman la yidhahdaba waa soo noqoni saxaabada nabiga alay sl way ka nool bu wuxuu leeyahay maqnaati maiga tigi nabiga inuu yiri laa khilaaba dheh haa soo celi alaabti waa ceshanaya bil hadduu maqnaado oo ceeb ay jirto wey haddii kale laakiin khiyaaro shardi baa loo ogolay saddex beri ah saddex beri waa khiyar shardiga saddex beri iyo khiyaar shardi ah ceeb cad hadday imaata s war kasta waa soo celin karta soo celin karta taasaa marka waxaa la yidhi saa dheh ba ayb laa khilaabadaasi ibnu xasmi raximah llahu tacaala adhaahiri asaga wuxuu leeyahay hadduu qofku laa khilaaba yidhaahdo oo shardi noocaas intuu xidho laa khilaaba yidhaahdo unbaa loo ogol yahay in wixii la khiyaamay la socodiyo lakiin hadduu yidhahdo bedelkii laa khilaaba laa khadiica iyo laa qisha waxyaalahaas ku hadlay laga yeeli maayo laa khilaababa hadduu dhihin loo soo maayo alfaadii isku macnaha buu kala saaraya ilan waa daahiriye jumuudkooday ka tahay radia allahu canhum allah ka raadli noqdee ayib laakiin waxaa laa lagu radiyey waxaa kamida waxaa lagu radiyey ninka asaga ah carabkubala-aaba laa khilaaba baa lagu ogaaya wuxuu dhihi jiray laa khiyaaba laa khiyaaba laankii ma qaba ma qaban karo laankii ma qaban karo laa khiyaaba buu dhahay marka laa khiyaabadiibaba loo ogolaaday laa kisha iyo laa khadiicana maay maxaad u diidi kartaa laa khilaaba ay ku dhegan tahay midda kale qaacida jirta qawaacidda fiqi waxaa kamida alcibratu alcibratu fi اlcuquudi biاlmaqaasidi wاlmacaani laa biاlalfaadi wاlmabaani alcibratu fi اlcuquudi bilmaqaasidi wاlmacaani laa bilalfaadi wاlmabaani sideedaba cuquudda marka laga hadlaayo macnaha iyo maqsadkaa loo jeedaa maqsadka unbaa laga hadli alfaadda iyo lafdigaad ku hadashay waxba dhibaata ma haddaad laa khilaaba meesheeda aad tidhaahdo maalan waryaa laskhiyaamayn baa tiri ama waxaa tiri swaaxili akuna ku dhagaaya miya akuna ku dhagaaya baa tiri dhagaaya baa tiri mael naam ingiriiska ku dar af kastaba ahaatee waxaa weeyaan macnaha loo jeedaaye lafdiga looma jeedo sidaas sax ah. wallah aclam bilah towfiq sala allah waslam ala axmed